asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii saddex iyo kontonaad ee kitaabka bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin amaa bacd waxaan ku soo jiray xadiidkii cumar ibn alhaaab xadiidkii cabdullaahi bni cumar ibn alkhaaab ee ku saabsanaa muxuu ahay fi siyara oo dhar midaba leh oo samaydkiisana ay ku jirto xariire ay ku jirto kaasaan kusoo jiray iyo nebigu alayh الsalaatu wasalaam xulladii cumar ibn khaaab uu u hadiyeeyey iyo cumar weydiintii nebigu alayh الsalatu slam uu weydiiyey ee muraajacay faqaala markaasuu nebigu alayh sala slam wuxuu yidhi innii lam abcad biha ilayka kuguma aanan soo dirin litalbasaha inaad xidhato kuguma soo dirin walaakin bacadtu biha ilayka litusiiba biha litusiiba bisababihaa maalan yani inaad inaad iibsato oo intaad iibiso ad iyada bedelkeeda aada hesho yaan kugu soo iibiyo wa amaa usaama usaamatu bnu zayd midii isaga uu siiyey nebigu calayhi isalaatu wasalaam faraaxa fii xullatihi wuxuu la soo carraabay isagoo xulladiisii xidhan buu nebiga ku soo caraabay fa nadara ilayhi rasuulu llahi sala allahu alay waslm rasuulka ilaah baa eegay nadaran carafa ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam qad ankara maa sanac daymo uu ka gartay usaam uu ka fahmay inuu nebigu muxuaha diidan yahay inuu nebigu ku diidan yahay xidhashadaa u xidhay nadra uu ka fahmay ayuu daymooday nebiga calayhi salaatu wasalaam faqaala yaa rasuula allah maa tanduru ilaya maxaad iisoo eegaysaa maxaad iga soo eegaysaa ayb fa anta bacadta biha ilaya adaa iisoo diray adaa iisoo diray maxaad saa igu soo eegaysaa faqaal innii lam abcad biha ilayka litalbasahaa walaakin bacadtu biha ilayka litushaqiqahaa khumuran bayna nisaa'ik inaad u inaad jeexjeexdo haweenkaaga u qaybiso ayaa kugu soo diray oo gambooyin ka dhigtaan hooyadaa iyo haweenaydaad iyo walaalaha walaalkaa siduu caliba ku yidhi oo kale ayib marka waxaa weeye xadiidkan wuxuu tusinayaa labadiisa qayboodba inay bannaan tahay haweenka ay u bannaan yihiin xariirta u bannaan tahay raggase mamnuuc ay ka tahay ilaa cali iyo usaamo midkood walba wuxuu ku yidhi haweenkiina u jeexjeexa oo gambooyin ka dhigteen baabun man labisa alxariira fi dunya lam yalbashu fi alaakhira عن khليفة بن كعب بن بن زبيان قال سمعت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يخطب يقول ألا لا تلبسوا نساءكم الxريir haweenkiina ha u xidhina xariirta cabdاللahi بن زبير baa sidaa leh فإنii سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الxريir xariirtaha xidhanina fainahu xaalku wuxuu yahay man labisahu fi dunya qofkii adduunyada ku xidhaay lam yalbashu fi laakhira aakhira inaan ku xidhanayn walow dakala aljanna yani ayb xadiidkan marka cabdullaahi ibnu zubayr waa qaybtiisaa hore waa ra'yigiisa ra'yigiisa iyo isaga fahmigiisa uu xadiidkan oo cumar ka maqlay ka fahmay weeyaan marka xadiidkan cumuumkiisa u qaata nahyigaa nebiga alayhi isalaatu wasalaam uu leey xariirtaa xidhanina inuu nahyigaasu caam yahay oo rag iyo haweenkaba saamaynayo iyuu isagu ka fahmay laakiin ma ahe waa ragga keliya haweenku kuma jiraan axaadiid fara badan oo marfuuc ah nebigu calayhi isalaatu wasalaam ee laga wariyey oo muxuuha sheegaysa arrintaa inay haweenka bannaan tahay oo xadiidka hadda dheeraa aynu soo dhaafnay buu ka mid yahay yaa jirta marka ibnu eh, zubayr isagoo halkaa xadiid kaliya maqlay xadiidka inteeda kaluna maqal xadiidkiibu marka wuxuu ka qaatay inay haweenkiiyo ragguba isku mid yihiin bab laa ynbغي lلمتقيina lbsu فروج الxريir عن cقبة بن cاamr رضي الله عنه qاala أهdiya لرasuuل الlahi صلى الله عليه وسلم فروج xريirin rasuulka ilaah baa waxaa loo soo diray mara xariira waa nooc dharka ka mid ah sida loo talo on magacyadiisu ay ku saabsan tahay baa inoo ina soo mari doona ayb marka faruujku waa nooc mxua qumsaanta ka mid ah oo kayfiyada u tolan yahay marka ay si gaaro tahay falabisahu waa xidhay uma sallaa fiihi waa ku tukaday falama insarafa markuu salaadii ka soo gadoomay fanazacahu wuu siibay nascan shadiidan kalkaarihi lah mxuaha si xooga ayuu isaga siibay sida mxua qof necab oo kale ay ka muuqato inuu necab yahay xidhashadeed uma qaala markaasu wuxuu yidhi laa yanbagii haada lilmuttaqiin kan uma banaano dad qof alla ka cabsanaya qof alla ka cabsanaya kan inu xidha ma aha baabu nahyi can lubsi alxariir ilaa qadra isbacayn laba usbuuc laba farood qadarkooda mooyaane ayb oo ilaa arbacati asaabic yani wax khaf ahoo dhuubanoo laba farood iyo aan ka weynayn ilaa afar farood aan ka weynayn wixii a mooyaane wixii kale inu xaaraam yahay can abi cuثmaana qaal kataba ilayna cumaru radia allahu canhu wa naxnu biadarbayjan wuxuunoo e, wuxuu noogu soo qoray yaa cutbata bna farqad waa ninkii mxua meeshaa madaxda ka ah saxaabiga radia allahu canhu innahu laysa min kadika walaa min kaddi abik walaa min kaddi ummik yani laysa min kasbika walaa min kasbi abika walaa min kasbi ummik ma aha shaqada adigu waxaad maalkaas waxaad adigu soo e, tabacday eed ku daashay iyo waxaa baayi hooyadaatoona ku daaleen midna ma aha faashbic almuslimiina fii rixaalihim muslimiinta guryahooda ku dhergi ha ka xanibanin maalka oo ha ka ceshanine meeshooda qof walba ku dhergiyo ha u baahigelin iyagu soo doontaan ashbih اlmuslimiina fii rixaalihim mima tashbacu minhu fii raxlik waxaad ad gurigaaga kaga dhergayso muslimiintana guryahooda kaga dhergi وإyaaكم والتنcma وزya أhli الshirk وlabuusa الxariir وإyaaكum kala jira kala jira idinka iyo watanacuma raaxaysiga raaxaysiga iyo tarafka iyo muxuu ahay iska ilaaliya wazi'ya ahli shirki gaalada dharkeeda oo kale inaad xidhataanna iska ilaaliya tashabuha bihim yani fi fii malaabisihim inaad isku shabahdaan gaalada dharkooda oo kale aad xidhataan iska ilaaliya walabuusa alxariiri yani lubs alxariir iyo xariirta xidhashadeeda iska ilaaliyo ayb tarafkana iska ilaaliya gaalada isku shabaheedana iska ilaaliya xariirta xidhashadeedana iska ilaaliya faina rasuula اllahi salى اllahu عalيه waslm nahaa can lubuusi اlxariir qaala wuxuuna yidhi nebigu alayh الsalaatu wasalaam ilaa haakada intaasoo kale mooyaane warafaca lana rasuulu اllahi salى اllahu عalيه waslm isbacahu alwusطى wالsabaaba wawadacahumaa labadaasuu kor noogu qaado nagu tusiyey labadaa farood yani wixii ballarkiisu intaas uuna ka ballaarnayn mooyaane qaala zuhayr qaala caasimun hada fi lkitaab warqadii bay marka sidaa ku qoray oo cumar usoo diray cutbata bni farqad qaala warafaca zuhayru isbacayhi zuhayr ibna xarb isaguna markuu werinayay isna farihiisa u tilmaamayo labada farood kor u qaado وعn سوayd بن غفلة أن cمر بن الخطاaب رضي الله عنه خطبa بالjaabiية jaabiya makan bisham weeyaan sanadkii cumar uu tegay shaam uu aaday lifatxi bayt lmaqdis bayt lmaqdis markii lala dagaalamayay bay nimankii deganaa waxay codsadeen inuu cumar ibnu lkhadaab isagu uu yimaado isaga u dhiibaan waa isdhiibayaan laakiin cumar waa inuu yimaado cumar isagu aan isu dhiibnaayo marka isagu shuruud wixii aan rabnaan ka isagu noo saxiixo markaasuu tegay cumar radi allahu canhu markaasuu meelihi uu marayay iyogu dadka muxuu ahaaye uu waaninayay oo u khudbaynayay oo tacaaliimta diinka uu ku gubaabinayay oo nimanka madaxda ahaa wuxuu ka dareemay iyagana canaananayo toosinay khudbooyinkiisi baa marka mid wuxuu ku yidhi faqaala nahaa rasuulu llahi sala allahu alay wasalam can lubsi alxariir ilaa mawdica isbacayni aw halaatin aw arbac laba farood qadarkood ama saddex farood ama afar farood yani ilaa afar farood baa ugu weyn wix belalkiisu afar farood uu yahay oo hal khata maalan se oo marad inteeda kalese ay tahay ay muxuaha nooc kale tahay qutni ama katan wax kale ay tahay sawa wixiise intaa ka badano mamnuuc weeyaan ayb xadiidka asmaana sidoo kale isagana ku imaan doona insha allah baabu الnahyi can lubsi qabaa'i diibaaj muxuu ahay quftaan diibaaj ee xidhashadiisa mancigiisi عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لبس النبي صلى الله عليه وسلم يوما قباء من ديباج أهدي إليه أهدي له loo soo hadiyeeyey kii xadiidkii hore aynu soo marray farruujka uu ku sheegay muxuu ahaa inuu yahay baa suurowda oo farruujka iyo qabuhu ay isku mid yihiin ayib maradaasoo loo soo hadiyeeyey buu nebigu alayh isalaatu wasalaam uu xidhay uma awshaka waxaa dhaqsaday an nazacahu inuu siibay si dhaqsa buu isaga siibay fa arsala bihi ilaa cumara bni alkhaaabi radia allahu canhu cumar bn khaaab buu u diray fa qiila lahu markaase waxaa lagu yidhi qad awshaka maa nasactahu yaa rasuula allah waxaa dhaqso badnaa sidii aad u siibtay baa dhaqso badnaa si dhaqso aad isaga siibtay fa qaala markaasuu yidhi yaa rasuula allah kalimat jalaala laba goor bay qoran tahay yaa rasuula allah marka haddana allahima kala faqaa ya fa qaala markaasuu wuxuu yidhi nahaanii canhu jibriilu calayhi salaam jibriil baa iga nahiyey fajaءahu cumaru radia allahu canhu yabkii cumaro ooyayaa yimid oo faqaala yaa rasuula allah karihta amran wa acطaytaniihi famaa lii arrin aad adigu nacday oo aniga isiisay maxaa igu wacan faqaala markaasuu wuxuu yidhi innii lam ucطikahu litalbasah wa inamaa acطaytukahu tastaciinu tabiichu inaad iibiso fabaacahu bialfay dirham laba boqoloo dirham buu ku iibiyey marka qisadan iyo qisadii hore isku mid maahayn lan qisadii hore iyadu waxay ahayd bacata biha ilaa akhin lahu mushrikin bimaka amar marka waa inay laba kale ahaayeen baabu الruqsaةi fi libaasi اlxariir lilcila عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رsuuل الlhi صلى الله عليه وسلم رqص لcبدالرحمن بن عوف والزبير بن العوام في الqمص الxرير في السفر min xikatin kaanat bihimaa aw wajacin kaana bihima cadho ay qabeen cadho ku dhacday sababteed ayuu ugu idnay buu yidhi mise cudur cadhadaba marka iyaduba waa cudur cadho sababteed ayuu ugu idnay iyagoo safar dheer marka lagu jiray safar dheer oo muddo laga maqnaa reerihii laga maqnaa oo laga yaabo jooguna marka inuu kululaa oo suufka iyo marka eh, hadday iyagoo cadhadaas ay ku dhacday hadday dhar suufihii ay xidhaan oo muxuu ahay oo cadhadu inay kusii fido oo sii dhibta ay u dhowaan lahayd ayuu nebigu alayhi الsalaatu wasalaam u idnay inay dhar xariira xidhaan wa fii riwaayatin anahum shakaw ilaa rasuuli اllahi salى اllahu alay slam qabla injir bay nebiga alayh salatu slam uga ashkakoodeen marka iyada marka waxaa laga yaabaa inayna injirtu ku dhalanino marka qofkii safarkaa dheer ku jira ee dhar biyaha dharka biyuhu iskaga dhaqay waxba aan helaynin ee dharkii kolkuu ku wasaqoobo injirtu ku dhalato iyadana waxa daruuraadka sidaas oo kale a marka waa loo xidhan karaa ayb wixiise sidan qofkay sidaas dani ku qasabtay aan ahayn waa inuu mamnuuc ka yahay baabu ruksati fi liinati thawbi bidibaaj fi liina aw fi libna labada labada siyaad bay ku dabdeen can cabdillaahi mawlaa asmaa binti abi bakrin cabdullahi bnu kaysaan mawlaa asmaa binta abi bakrin asidiiqi radia allahu canhuma wa kaana khaalida waalidi caطaa cataa ibn abi rabax aabbihii buu abti u ahaa qaala wuxuu yidhi arsalatnii asmaau ilaa cabdillaahi bni cumara radia allahu canhum asmaa waxay ii dirtay cabdullahi bni cumar faqaalad waxay tidhi balaganii annaka tuxarimu ashyaaa halaaa halaaثaa saddex arrimood inaad xarrimayso bay soo gaadhay cabdullaahiyow alcalama fi hawbi calamka xariirta ee marada ku yaalla yani inaad xarimayso ayib wa miharata alurjuwaan mihara waxaa la ydhaha barkin jilicsanoo muxuu ahaye lagu fadhiisan jiray oo fardahana lagu fuuli jiray laysaga digi jiray kooraha laysaga dhigi jiray oo haweenka raggooda ay u samayn jireen ayaa la yidhaahaa qaalibkeedana marka muxuu ahaye xariir baa laga samayn jiray ayb alurjuwaanna waa midda guduudan weeyaan barkinta guduudan inaad xarrimtana waan maqlay wa sawma rajaba kullihi rajab oo dhan soonkiisana ee kulligii in la wada soomo inaad xaribtana waan maqlay saddexdaas saddexaasna waa ku qoonsanaysaa yacni fa qaala lii cabdullah cabdullaahi baa wuxuu yidhi amaa maa dakarta min rajab fakayfa biman yasuumu labad rajab soonkeeda xaraan ka dhigta adaa tidhi ma jirto oo sanadkao dhan ba waan soomaaba marka nin weligiibaba sooman maxaa u malaynaysaa inuu rajab afuraayo wa amaa maa dakarta min alcalami fi thawb faإnii samictu cumara bna الخaطaabi radيa allahu canhu yaquul samictu rasuula اllahi salى اllahu alay slm yaquul inamaa yalbasu اlxariira man laa khalaaqa lah yani man laa nasiiba lahu fi اlaakhira ayb fakiftu an yakuna alcalamu minha calamkuna marka inuu isaga ka mid yahay ayaan u maleeyey halka khad ee marada ku yaalla ee xariirta ah ayb saasaan ayaan ka baqay marka saasaan ka baqay laakiin ka baqidda cabdullaahi xadiidkii bihi marka waxaa laga yaabaa xadiidka hore umu ka maqlay ma xadiidkan kada dambe kama maqle istinaa ee mawdica isbacayni aw alaaa asbac aw arbacati asaabic kasoo reebaya baanu ka maqal marka halkaa halkii khad ee ballarkiisu afar farood aanu ka ballaadnayn kuma jiro isagu siduu cabdullaahi u maleeyey maaha radia allahu canhu ayb saibta an yakuna alcalma wa ama miiharatu lurjuwaan fa haadihi miiharatu cabdillah eeg waa tan aniga miysaradaydu barkintayda waa tana eeg faidaa hiya urjuwaan yani idaa hiya xamraau khaalisat lxumra marka miisaradaas sidaas oo kale ah haddii ayna xariir ayna ka samaysnayn midabkeedu rinjigiisuna aanu ahayn zacfaraan iyo kii kale muxuu ahaa cusfur midna aanu ahayn waxba mamnuuc maa suuf iyo hadday tahay waxay ku samaysan tahay cudbi iyo waxyaas mamnuuc maa farajactu ilaa asma'a radia allahu canha faأkhbartuha faqaalat haadihi jubbatu rasuuli اllahi salى allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay jubbadiisii weeyaan ayay tiri tii marka cabdullaahi laba isagu waa ka bogsiiyo marka inaanu muxuu ahaay laba waa ka bogsiiyo inaanu jirin ayuu u sheegay laba siday kusoo gaadhay asmaa inaana ahayn marka midkii saddexaad ee cabdullaahi uu leeyahay waxaan ka baqay inuu nahyigaas soo gelayo iyo asmaa iyadana cabdullaahi iyo iyo cabdullahi ibnu kaysaan iyo cabdullahi ibnu cumar labadaba ka shaafiyaysaayoo waxay tihi waatan jubbadii nebiga calayhi isalaatu wassalaam fa akhrajat ilaya waxay isoo bixisay jubbata tayaalisa taylasaan taylasaan muxuaha jubbad ah isoo bixisay kisrawaaniya yani nisba ilaa kisra lahaa libnatun aw liinatu diibaajin marka wuxuu leeyahy waa qidco karinahoo dhinaca marada lagaga sameeyo ayaa mxuu ahay liinadaas la ayb wa farjayhaa makfuufayni bidiibaaj labadeeda fatxadoodna iyaduna diibaaj ay ku samaysan tahay fatxo xagga hore ay ku leedahay iyo fatxo gadaasha ay ku leedahay labada dhinacna waa ka furan hoosta xagga hoose ayaa ama horta iyo gadaasha laga fura in yar laga jeexa eh, ama labada dhinac ayaa in yar laga jeexa marka eh, kuwaasuna marka iyaguna waxay ku afrognaayeen ku afgaaraayeen xariir diibaaj bay ku afrognaayeen ayb faqaalat markaase waxay tidhi haadihi kaanat cinda caaishata radia allahu canha xataa qubidat falamaa qubidat qabadtuhaa marka caaisha dhimatay yaan soo qaatay anigu wa kaana nabiyu sala allahu alayhi wasalam yalbasuhaa nebigu waa xidhan jiray fa naxnu naqsiluha lilmardaa yustashfaa biha waxaan u dhaqnaa dadka jiran baan u dhaqnaayo biyaheeda Eh, laisku daweeyaa biyaheeda laisku daweeyaa maradii nebiga alayh isalaatu wasalaam intaan dadka u biyo gelino ayaan marka dadka jiran ku dawayna timihiisiina saasay yeeli jirtayoo weel intay u samaysay ku rido bay marka kolkii qof jiran loo keeno bay intay biyo ku shubto ay ku ruxruxdo ayay marka ku rushayn jirtay amay waraabin jirtay dadkaas asmaa radia allahu canha <clears throat> ayb marka qiطco yar intaasoo kale ah oo aan eh, qadarkii uu nebigu alayh sala slam uu sheegay xadiidkii cumar aan ka weynayn inay bannaan tahay marada mucdamkeedu kol haddii ay tahay ay dhar kale tahay oo cudbi iyo wax lamid ay ka samaysan tahay suuf iyo wax sidaas oo kale ah hal meel oo muxuu ahay ama laba meel iyo oo waxoogaa khad oo yari kaga yaallo wax yaroo karinay kaga taallo inayna mamnuuc ahayn baabu qaطci hawb اlxariiri khumuran lلnisaa can caliy bni abi طaalibin radia allahu canhu ana ukaydira dawmati dawma dawmat ljandal beled la yidhaaho ninkii xaakimka ahay ukaydir la odhan jiray ahdaa ila nabiyi sala allahu alay slam rasuulka ilahi bu wuxuu usoo diray thawba xariirin mara xariir ah ayb ninkaas muxuu ahay sanadkii sagaalaad qaswatu tabuq ayaa lasoo qabtay oo markaasuu nebiga alayhi salatu salaam la heshiiyey oo mucjize kula heshiiyey markaasu wuxuu usoo diray bula mara xariir usoo diray fa acطaaha caliyan karama allahu wajhahu cali buu siiyey nebigu alayhi salaatu wasalaam faqaala shaqiqhu khumuran bayna alfawaatim faatimooyinka u jeexjeexoo gambooyin ha ka dhigteen faatima bintu rasuuli llahi sala alla alay slm faatima binti alasad umu caliy bni abi aalib wa faatima binti xamza afar saddexdaas ah saddexdaas marka u jeexjeex baabu nahyi can lubsi alqasiy waalmucasfar wa tafatumi adahab alqasiy waa dhar wuxuu leeyahay mxuahe khuduud lahoo masar lagu samayn jiray shaamna iyadoo nocooda kale waa jiraa buu leeyahay mucasfarkana marka geed cusfur la yidhaaho ka lagu rinjeeyey weeyaan عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الqasي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع intaasuu nebigu عalيه الصلاaةu وaسلام ka reebay dharkaas qasayiga la yidhaaho marka xariir baa ku jiri jirtay darkeeda ku jiri jirtay hareernimadaas marka nebiga alayh sala slam u manciyey cusfurkana marka isagana waa rinji oo guduudanoo isagana nebigu alayh salaatu wasalaam uu xarimay oo xataa haweenka uu ka xarimay iyo kaatun dahaba dahabka in kaatun laga dhigto ama dublaha ahaato ama mid kale ah waxay noqotaba ayib caadadaas hadda marka innaga aad bay inoo soo gaadhay awel hore waa ka ladnay bahasha dublada ehe kolka naag la doon iyo la gashada ninkiiyo naagtuba labadu ay gashadaan waana caado yahuudiyad oo qadiima oo horraysay weeyaan marka waa tashabuh bilkufaarna waa ku jirtaa dahab la xidhaana marka waa ku jirtaa baashaas xaaraam weeyaan dhalinyarada aada iyo aad ha isaga ilaaliyaan ayb intay makhutuubaadkooda ay leeyihin raaligeliya bay ilaah ridhihiisi ka tagayaanoo xaaraam ku dhacayaan wa can qiraa'ati alqur'aani fi rukuuc wasujuud iyaduna xadiidka ibn cabaas isaguna waa kii sujuudana ku daray nebigu alayh sala sl fi aakhiri yowm min xayaatihi inuu yidhi qur'aanka inaan aqriyo anoo rukuucsan ama sujuudsan waa layga xeer wa cabdillaahi bni camr bni alcaas weliba xadiidkan riwaayatu alimaam axmed wuxuu ku daraa cali ku dari jiray muxaha kaatunta labadaa farood in lagu gashadana waa reebay nebigu alayh salaatu wasalaam sabaabada iyo wusqada labadaa marka qofkii kaatun gashanaya ama kansarta ku gashado labadaa farood midooda ugu gashado laakiin labadaa farood iyagana waa ku daray riwaayatu axmed ibni xambal radi allahu canhu waa ku dartay وعن عبد الله بن عمرو بن العاaص رضي الله عنهما قال رأى رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم عليa ثوبين معصفرين laba maro oo rinjiga cusfurka ah ku rinjiyeysan ayuu igu arkay nebigu عalayه الصلاaةu وaسلام faqاala lii markaasuu wuxuu yidhi إna hadihi min ثiyaabi الكفاari falaa تlbashaa qultu أغsilhaa ma ka dhaqaa qaala laa bal اxriqhaa gub axriqhaa gub marka fasajartu biha tanuura tinaaradu ku riday oo waa gubay haweenka kolobta kana uma banaano cusfurka kale haweenkana kolobta uma banaano marka mxuu ahaaye qof sidii kuwii xariirta ahay oo kale haweeneydaada si iyo hooyadaasi iyo ma aanu dhihin nebiga alayh isalatu salaam in la gubo mooyaane marka kaasoo kale si looga takhalluso male haddii la dhaqi lahaa marka ay ka zuuli lahayd waa banaanaan lahayd laakiin nebiga alayhi salaatu wasalaam inuu aada iyo aada uga dheeraado oo eh, taxriimkeedu siduu weyn xoog badan yaha uu tusiyo iyuu doonay nebigu alayhi isalaatu wasalaam sida ayna dad kuba cilaysanin waa anugu aan dhaqatayda oo waa mxuu ahaatee xarimimo oo kolka cabdullahi ibnu camri ba u dhaqay waa kii nebigu u ogolaaday inay dad cillaystaan ba iska suuroobi kari lahayd markaasuu nebigu alayhi isalaatu wasalaam si uu u gooyo baabka oo dhan ba u gooyo buu wuxu uhi baabun fi nahyi can tazacfur tazacfur yani zacfaraan in la ismariyo oo muxuu um, ahay laisku rinjeeyo ama garhkiisa iyo madaxiisa iyo dharkiisa in laga eh, mamnuucu yahay can anasin radي allahu canhu qaala nahaa rasuulu اllahi salى اllahu عalيه waslm an yatazacfara الrajulu yani an yakdiba bizacfaraan in zacfaraan qofku muxuu ahaaye uu ismariyo oo micradiisa uu ku cilaameeyo ama dharkiisa uu ku rinjeeyo uu reebay nebigu alayh الsalaatu wasalaam baabun fii sibغi الshacr wa tagyiir الshayb can jaabir bni cabdillaahi radي allahu canهuma qaal utiya biabi quxaafata radia allahu canhu yowma fatxi maka abu quxaafa waa waalidu abibakrin bakrin radi allahu canhu ayaa radia allahu canhumaa waxaa la keenay marka yowma fatxi markayuu dadkii soo islaamay uu ka ahaa abubakr baa u keenay nebiga u keenay alayhi salaatu wasalaam si uu usoo islaamo wa ra'suhu wa lixyatuhu kataqaama isagoo madaxiisa iyo garkiisuna ay yihiin geedkaa taqaamada laydhaaho kale bayaadan caddaanka geed ubax iyo midho cadcad leh baa taqaama laydhaahaa geedku yahay saan u magaranay faqaala rasuulu llahi sala allahu alay slm rasuulka ilahi baa wuxuu yidhi hayiruu haadaa bishay-in waxaan kada wax ku beddelayaan ceradan kada wax ku dooriya midabkeeda beddelayaan wajtanibu sawaad madowgana iska ilaaliya wajanibuhu sawaad yareeyo kale marka cerada ka bedelo oo midabkeeda bedelo oo muxuu ahay madowsa ka ilaaliya marka guduud iyo jaallo iyo isku jira oo wasmi iyo katam iyo la isagu madow guduud ku jira oo madow khaalis aan ahayn wayaalkaas baa nebigu alayhi الsalaatu wasalaam uu amri jiray in lagu muxuu ahay lagu cilaanto laakiin madowga khaaliska uma madowga khaaliska hu isagu waa mamnuuc bab fi mukhaalafaة الyahuudi والنasارى fi الsbغ عn abi هurayraةa radي الlahu عanهu أn النabiya slى الlahu عalيه وasلم qaal إna الyahuuda والنasاarى laa yasbغuun fakhaalifuuهum yahuudi iyo nasaaradu ma cillaantaane khilaaf oo marka iyagu mxuu ahay eh, dooriya ciradiina bedelo oo eh, mxuu ahay eh, iyaga khilaaf baabun fii libaasi alxibara xibaradu marka waxaa weeyaan waa dho nooc maryaha ka mid ahaayoo mid midbanayd weeyaan can qataadataan qataadata qaala qaala anasun qulnaa lianas bni malik anas ibni malik waxaan ku nidhi ayu libaasi kaana axaba ilaa rasuuli اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay dharka keeb ugu jeclaa mise waxaan nidhi acjaba ilaa rasuuli اllahi salى اllahu alay slam ayu libaasi kaana acjaba ilaa rasuuli اllahi salى اllahu alay slam miyaan nidhi mise axaba ilaa rasuuli اllahi salى اllahu alay slam qaala markaasu wuxuu yidhi alxibara xibarada ugu jeclaa ayb umu salamase iyadu waxay tihi alqamiis wuxuu dhar wuxuu dha nebigu alayh salatu slam wuxuu ugu jeclaan jiray qamiis buu wuxuu jeclaan jiray aنسna wuxuu leeyahy xibarada ugu jeclaan jiray xibaradu marka iyadu waa nooع min الbrud ka mid oo dhar la guntada weeyaan oo hosgunta iyo izaar iyo ridaa laga laga dhigto marka labada noocba waynu jeclaan jiray nebiga عalيه الصلaaةu وaسلaam labada noocba waa jeclaan jiray qamiiskana waa jeclaan jiray xidhashadiisa xibaradana waa jeclaan jiray bab في lbس اmirط almuraxal almuraxal yani almusawara عalayhi raxl الjimaal go haweenku ay xidhaan oo mxuu ahay mirqi la odhan jiray oo kooraha geela ku sawiraan jiray in xelashadiisa ay bannaan tahay waxaa ku sawiraan marka xoola xoola ma ahe waa kooraha wey kooraha naftiisa ku sawira can markaas taas ah loo yidhi yani raxli baa lagu sawiray can caaishata radia allahu canha qaalat kharaja annabiyu sala allahu alay slam data kadaatin aroor buu guriga ka baxay wa calayhi mirtu muraxalun min shacrin aswad isaga oo xidhan muxuu ahaayey eh, noocaas mirdiga la yidhaah oo ay ku sawiran yihiin rixaashu ku sawiran yihiin oo ka samaysnaa eh, dhogor madow dhogorta riyaha iyabaa yaa la yidhahaa shacri la yidhaahaa iyaduhu waa suuf isagu baabun fii lubsi alizaari algaliidi waاthawbi almulabad can eh, mulabad yani almuraqac kala karkare ee karmihiisa la iskor saarsaare waa noqdaa midka muxuu ahaye qarada weyn ee mxuahaye isagana waa noqdaa duntiisu aad moodo inay dul saarsaaran ay tahay laga sameeyey عan أbي burdةa qaala دkltu عlى عائشhaةa رadي الله عanهa faأkرaجت إlayna إزاarا غalيظa mima yusنع biاlyaman waxay noo soo bixisay hosguntii qarab badan oo kuwa yaman lagu sameeyo ah wa kisaa'an min alatii yusamuunaha almulabada kisa oo muxuu ahaay kisaha waa nooc isaguna dharka ka mid oo reebaadihi iyo qaaliban ay xidhaan oo midka mulabadka la yidhaha mulabad wixii laisdul saarsaaray isku dhadhajiyey baa la yidhaha ayb qaala wuxuu yidhi abu burda wuxuu yidhi faaqsamat biاllaahi ilaah bay waxay ugu dhaaratay ana rasuula اllahi salى اllahu alay slam qubida fii haadayni thawbayni rasuulka ilaahay inuu ku geeriyooday labadan tada isagoo ku dhex jira yani isagoo xidhan izaarkaas iyo iyo mxua kisaha isagoo xidhan uu nebiga alayh الsalaatu wasalaam ku nasbaxay baabun fi lanmaad anmaad waa jamcu namad namadkana marka waxaa weeyaan waa go-yaalka gogasha la kor saaro go-yaalka firaashka la kor saaro kaasaa namadka la yidhaha عن جابر رضي الله عنه قال لما تزوجت قال لي رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم اتخذتم أنmاطa ma samaysateen namadyaal ma samaysateen go-yaal goosha ku gogolitaan ma samaysatee qultu waannaa lanaa anmaad xaggeen anmaad ka helaynaa qaala doodariga goosha keligeedaba qaalibkooda iskaga seexan jire qaala markaasu wuxuu yidhi amaa inahaa satakuun way ahaan doontaa waad heli doontaan qaala jaabir عن جابر رضي الله عنه قال لما تزوجت قال لي رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم اتخذتم أنmاطa أنmاط ma samaysateen qultu وأnaa lanaa أنmاط xaggeen أنmاط ka helaynaa qaala أmaa إنahaa saتkuun waad heli doontaanoo waad dhici doontaan qaala jaaبir وعinda امرأتي نمط faأna أquل waxaan ku dhahaa naxiihi canii iga foge iga qaad gogasha iga qaado iga foge baan ku dhahaa fataqulu taqulu markaas waxay dhahaysaa qad qaala rasuulu llahi sala allahu alay slm innahaa satakuun faadacuhaa yani kolkaasan daynaya waa iga garhelaysaa rasuulka ilahi sooma dhihin waad heli doontaana waad anmaad baad samaysan doontaa marka hadday mamnuuc tahay maanu yidhahi nabigu alayhi salaatu wasalaam markaasa ku daynaya baabu itikaadi ma yuxtaaju ilayhi min alfurush عن جابر رضي الله عنه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهma أن رsuuل الlhi صلى الله عليه وسلم qاla لh فراaش للرجل وفراaش لامرأته وفراaش للضyف والرaaبع للشhayطاan ayb furushtu marka nebigu عalيه الصلa sلام afar u qaybinaya gogol ninku uu leeyahay oo ninku ku seexdo iyo mid haweenaydiisa ku seexato iyo mid martidu ku seexato midkii kalese marka waa mid shayطaan marka hadduu wixii intuu u baahan yahay wax ka badan oo hadduu samaysto firaashya hadduu samaysto kolka waxaa waaye waa tafaakur iyo ha lagu arkiyo halagaa sheegay iyo waxaas weeyaan marka kaasuna waa ficil shayطaan intuu u baahan yahay isagii carruurtiisi iyo martidiisi iyo haweenkiisi u baahan yihiin marka gogasha waa inuu ka dhigto waxaan loo baahnayn marka soo iibsado oo qolal iska goglan oo qofna aan ku seexanaynin iyo taas waxaa weeyaan marka waa taraf iyo halagaa sheeg sheegay iyo waxaas weeyaan baabu firaashi اladam xeshwata liifin aw xashwuhu liifun gogol oo idiin ahoo dhubkeeduna uu qumba yahay can caaishaةa radي allahu canha qaalat inama kana firaashu rasuuli اllahi salى اllahu عalيه waslm aladi yanaamu عalayhi adaman xashwuhu liif kaasuu ah nebigu alay sla slam gogoshu ku seexan jiray mid idiin ahoo cubkiisuna uu cudbi iyo xariir iyo rishu nacaam iyo waxba aanu ahayn liifkaas yahay bu ah liifkuna marka khashin weeyaan baabun fi ishtimaali الsamaa wاlاxtibaa'i fi tawbin waaxid عan jaabirin radي allahu canhu qaal an jaabirin radي allahu canhu ana rasuula اllahi salى اله alay slm nahaa an yaakula الrajulu bishimaalihi inuu bidixda ninku wax ku cuno waa reebay nebigu alayh الsalaatu wasalaam aw yamshiya fii naclin waaxida ama halkab keliya uu ku socdo aw yashtamila ama uu hilaabto asamaa alishtimaal asamaa midda muxuu ahaay samada ah samaa ama asama waxaa la yidhaahaa wixii aan manfad lahayn wixi aan manfad lahayn haddii la yidhaaho xajarun asamo ama sakratun samaa waxaa weeye waxaan meelaan daldalool iyo wixii aan lahayn ba yaa samaa la yidhaha iyo asama la yidhaahaa marka kanna waxaa laga wadaa ishtimaalada samaa ah midda ay mara keliya intuu korka ka hilaabta labadii gacmoodna hoosta ku jiraan labada gacmoodna in labaduba hoosta ku jiraan oo hal go- keliyana uu xidhan yahay taasaa laga wadaa ayb siday reebaadihu kolka qaarkood galaan ay yeelaan marka taasna waxaa weye cillada loo nahiyo qofkii hadduu isdaqdaqaajiyo inuu wax qaatayo gacmihii kor u qaadiyo doon cawradiisii bay hoosta ka soo baxaysa marka tacarigaas sababtiisa ayaa loo nahiyey haddii marka uu macaws hoosta ka xidhan yahay isku inuu marka isku duuduubo marka gacmihiisa o dhan isagoo tolka la dhexmaysan yahiy sida iyo kale isagu taas waa qaawani kabaqaas weeyaan waa marka see loo nahiyey ayb hal go- keliya intuu xidhan yahay oo halkii go-ana marka korka uu ka huwado labada gacmood midna ayna dusha soo jirin labada gacmoodba hoosta jiraan haddii weliba jaanibkan kada inuu kor u qaado uu ka darsantana shuraaxda qaarkood ku fasiraan dee waaba qaawanaan kolkaas hadduu intu kolkuu usoo huwado haddana daraftantada dib u celiyo garabka eh, ku celiyo dhinacaas waa qaawananayaa wa an yaxtabiya fii hawbin waaxid mare keliya inuu doonyaysto kaashifan can farjihi cawradiisa isagoo eh, qaawiyey hal go keliya intisagoo eh, qaba halkii go intuu doonyaysto halkan kada muxuu ahaye dartiisuhu ay bannaan tahay oo qaawan tahay qofkii soo gobtaaga cawradiisa arkaayo hadduu faraqeeda inti maradu dheer faraqeeda saa ugu soo celiyo marka cawradii ku qariyo waxba dhib male ayb laakiin marka labadaba marka waxaa weeya waa tacarigaas sababtiisa wey waa inuu qaawanaado baa suuroodo cawradiisa la arko sidaas baabu الnahyi can اlistilqاء wa wadci ixdى الrijlayni calى اlأkraa in la dhacdiidsado oo labada lugood laiskor saaro nahyiga la iska reebo can jaabirin radي allahu canهuma can jaabir bn cabd llahi radي allahu canهuma ana الnabiya slى الlaه عalay slm qaal laa ystalqiyana axadukum ثuma yadaca ixdaa rijlayhi calى اlأkraa midkiin yaanu dhacdiidsaninoo aanu muxuu ahay haddana labada lugood iskor saarin isu dhacdiidsado yaanu labada lugood iskor saarin ayb xadiidkan soo socdana fiiriya marka waa khilaafaya isagu marka sida loo jamcinayna waa gaari doona insha allah baabu ibaaxati اlistilqaa'i wa wadci ixdى الrijlayni calى اlأkraa can cabaad bni tamiimi can camihi adeerkiisa markuu cabdullaahi bnu zayd cabdullahi bnu zayd bni caasim weeyaan kii saaxib alwudu ahaa annahu ra'aa rasuula اllahi salى اllahu عalيه waslm mustalqiyan fi اlmasjid waadican ixdaa rijlayhi calى اlأkraa nebigaan arkay isagoo dhacdiido masjidka dhexdiisa dhacdiido oo labada lugoodna iskor saaray labada xadiid markaaseen kala dhahayna waxaa labada xadiid waxaa dhowr siyood baa suuroobi karaysa in lagu jamciyo o ina iskhilaafin mid waxaa weeyaan in la yidhaaho nahyigu hore wuxuu ahaa qofka labada lugood lugta hoose hadduu kor u taago lugta hoose hoose hadduu kor u taagato dambana uu kalena korka ka saaro ayib kolkaas marka taas weeya midda laiska nahiyay sababta laiska nahiyayna waxaa weeyaan kolka waxaa suurooda marada inay hoos ku dhacdo dadka marka kastumooyin iyo saraawiil iyo ma ayna lahaan jirin marka inu arrintii hoos darafteeda uga dhacdo oo cawradiisa hoosta ka soo baxdo oo qofkii xaggaas ka fadhiya cawliis arkaayo yaa suurowda taas waa lagu jamciya qaarna waxay yidhahan waa qofkii gam'aya ah seexanaya laakiin qofka soo jeeda isagoo is ilaalin kara kuma jiro taasuu siyaalahaas kolle lagu jamciyaa labada xadiid marka labaduba saxiixi weeyaan marka siday ku banaan tahay iyo sidayna ku bannaanayn waa in marka la fiiriyo sidii qaawani keeni kartana waa inuu mamnuuc tahay sidii aan qaawani keeni karinna marka qofka hadduu muxuu ahay uu sarwaal dheer iyo sida hadda muxuu ahay nimankan oo ay khamiiska hoostiisa sarwaal dheer iyo uga qaartaan iyo oo hadduu iska rogo marada kolebta sarwaalkii uu qarinayay iyo kaasoo kale marka waa inaanay ku jirin baabu fi rafci lizaari ilaa ansaafi asaaqayn can ibni cumara radia allahu canhuma qaala marartu birasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam wa fii izaari istirqaa'un rasuulka ilaah baan soo maray aniga oo hoos guntigaygu xoogaa hoos uu muxuuha ah, u jiro hoos u raaraco oo xoogaa yar dheer yahay izaari mustarkin maan odhan fiihi istirqa buli wax istirqa baa ku jira yani nooc e, basiita baa ku jira oo istirqa fa qaala rasuulu llahi sala alla alay slm markaasu rasuulka ilahi wuxu uhi yaa cabdallah irfac izaarak kor u guntigaaga farafactu kor baan u qaaday uma qaala zid ku dar fazidtu waan ku daray famaa zaalad famaa ziltu ataxaraaha bacdu ma aanan ka zuulin inaan hadda kadib ku dadaalo sidii iyada ahayd meeshuu nebigu alayh salatu salaam kolkaan gaadhsiiyey igu daayey inaan halkaasun gudkiga aanan dhaafinin iyaan hadda kadib o dhan ku dadaalaa buu yidhi faqaala bacdu alqowm raggii qaarkood baa wuxuu ku yidhi ilaa ayna halkee halkee bay ahayd meeshaad gaadhsiisay fa qaala markaasu wuxuu yidhi ansaafi saaqayn kubabka kala labada kub kala ee halkaas hilibkaas weyn ee cabalka la yidhaha halkaasuu isqabtay nebigu alayh salaatu wasalaam ama xudayfa uu qabtay oo yidhi maxaa isratu lmu'mini ilaa ansaaq saqad halkaas marka waa inay gaadho halkaas ugu xadiday xudayfatu bnulyamanna ugu xadiday halka marka ugu fiican ee marada la gaadhsiiyo izaarka kaliya maaha izaar iyo qamiisna waa isku mid halkaa waa inaan la dhaafsiinin ilaa aan haddii la gaadhsiiyana dhib ma leho waa jaa-is laakiin aan in laga hooseysiiyo eh, sirwaal iyo qamiis iyo izaar midna mamnuuc weeye baabu laa yandur اllahu ilى man jara izaarahu babara can muxamed bni ziyaadin qaal samictu abaa hurayrata radia allahu canhu wara'aa rajulan wuxuuna arkay abu hurayra isagoo arkay ninku arkay yajuru izaarahu oo isguntigiisa dhulka ku jiidaya fajacala yadribu اlarda birijlihi lugta dhulka ku garaacaya wa huwa amiirun cala albaxrayn ninkaasuna wuxuu baxrayn buu madax ka ahaa wa huwa yaquul jaa alamiiru jaa alamiir qaala rasuulu llahi sal abu hurayra alyhay amiirki baa yimid amiirki baa yimid qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam ina allaha laa yanduru ilaa man yajuru izaarahu bataran ilaahay ma eego qofkii hoosguntigiisa dhirka ku jiida bataran kibir daraadii ugu jiida kibir iyo xaragi iyo qoyalaa ugu jiida kaas ilaah ma eego laakiin qofkan bataran aan ugu jiidaynin waa qofke ka isagu marka waa u banaan tahay waa kii sidii abubakri oo kale ah abubakr waa kii nabiga alay slam weydiiye wuxuu yihi eh, labada go-ayga labadiisa faraq midkoodba hoos hadba iga dhaco in hadba ka warhayo hadba kor u celiya mooyaane hoos buu iga dhacaa marka qofkii intuu horta hore isagu sidii qumanayd u guntado u marka hoos uga yarsiibato markii uu in muddaa xidhnaado kaasoo kale kuma jiro ayib laakiin qofkiiba isagoo halkaas gaadhsiiya waa inuu yahay wuxuu u gaadhsiinayaa batar inuu yahay weeyaan baabun halaaثaة laa yukalimuhum اllah walaa yanduru ilayhim can abi dri radي allahu canhu can الnabiy salى اllahu عalيه slam qaal halaaثaة laa yukalimuhum اllahu ywma alqiyaamati walaa yanduru ilayhim walaa yuزakihim walahum cadaab aliim qaala faqara'aha rasuulu llahi salى اlه alay slm ثalaaثa maraatin saddex goor buu ku celceliyey nebiga alayh الsalaatu wasalaam hadalkaas uu leeyahay saddex ilaahay m qiyaamaha lama hadlo mana eego mana u dambi dhaafo cadaab kululna waa leeyihiin saddex goor ku celceliyey faqaala abu dar abu dar baa wuxuu yidhi khaabuu wa khasiruu man hum yaa rasuula allah waa hogoobeen khasaareene waa kuwama kuwaasu qaal almusbilu izaarahu ka dheereeya hoosguntigiisa dheereeya waalmannaanu ka dadka ugu manna sheegta wuxuu u taro waxaasiyo waxaasan kuu tari waxaasaasan ku yeela yidhaaha waalmunafiqu silcatahu ee badeecadiisa ka ku iibgeliya bilxalifi alkaadib dhaar been ah wallahi inaan intaa ka bixiyo wallahi inaan intaa la ii gaaran u diido wax sidaasa yidhaaha beentaas marka ku iibgeliya ee dadku kaga rumaystaan kaga iibsadaan saddexdaasba dembigaas weyn bay leeyihiin baabu man jara tawbahu min alkhuyalaa can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma ana rasuula اllahi salى allahu alيه waslama qaal ina aladii yajuru iyaabahu min alkhuyalaa laa yanduru allahu ilayhi ywma alqiyaama ayb waa xadiidaynu soo mara isna la macnaya qofkii maradiisa dhulka ku jiida xaraga iyo kibir iskayaalyaad daraaddi ugu jiida dhulka ugu jiida ilaahay ma soo eego qiyaama baabun baynamaa rajulun yatabaktaru qad acjabathu nafsuhu qusifa bihi waa nin ummadihii hore ahaayo darka muxuu ahaay sidaa nebiga alayh salatu salaam uu nahiyinayay iyo muxuu ahay isagoo xaragoonayo dhar sidaas u xidhay oo isu bogay naftiisa isu bogayo kibirsan uu ilaahay ku ciqaabay in dhulka lala gooy can abi hurayrata radia allahu canhu can الnabiy salى اllahu alيه wasalam baynamaa rajulun mar uu nin yamshii socday qad acjabathu jummatuhu halabtiisii ay isjeclaysisay oo cajab gelisay timaha dheer ee garabka gaadhabaa jumma la yidhaahaa ayb marka timo dheer oo shalleeyey oo hagaajiyey oo uu marka wuxuu lahaa wax ragoonayo timihiisa uu aad ugu bogayo taataabanayo salsalaaxayo sa dadka qaarkooda ku aragteen hadda timihiisa sidaas loo taataabanayo timihiisaas u bogaya wa biridaa'in wa burdan qad acjabathu jummatuhu wa burdaahu sohaa male qad acjabathu jummatuhu wa burdaahu ay maxay isjeclaysiiyeen oo u bogay timihiisii iyo labadii mare isu xidhnaa id qusifa bihi lard id khasafa bihi اlarda aw qusifa bihi اlardu alarda baa xarakaysa markaa id qusifa oo mabni lilmajhuul id qusifa bihi waxaa lala gooyey alardu dhulkaa lala gooyey alardu sidaasaa fiican oo isaga naa'ibulfaacilka ee muxuuha uu noqdo alarduda jaaru majruurkuna laakin waa jaa-is barke id kusifa bihi اlarda in la yidhaaho fahuwa yatajaljalu fi اlardi xataa taquuma الsaaca yatajaljal yani yadaribu wayataxarak wayanzilu ilaa asfal ilaa ywm alqiyama hoos buu usii socdaayo hoos buu usii dhaqaaqayaa ilaa qiyaamha laga gaaro dhulkii buu ku jira sidaas marka ilahay ku ciqaabay dhulkaa lala gooyo ninkaas baabun laa tadkulu اlmalaa'ikaةu bayta fiihi kalb walaa suura can maymuunata radia allahu canha ana rasuula اllahi salى اllahu alay slam asbaxa ywma waajima waajima yani saakitan xaziinan maalinba waagu wuxuu baryay nebiga alayh الsalaatu wasalaam isagoon hadlaynin oo tiraanyaysan faqaalat maymuunatu radia allahu canha ya rasuula allah laqad istankartu hay-ataka mundu اlyowm waan la yaabay oo hay-adaada maanta waan la yaabay maanta o dhan waan kula yaabanahay qaala rasuulu llahi salى اllahu alay slm ina jibriila calayhi الsalaam kaana wacadanii an yalqaanii falam yalqanii jibriil baa wuxuu igula ballamay inuu ii yimaado iimaana imaanin marka taasaan la tiraanyas ama wallahi ma akhlafanii ama yani ama waa kalimatu istiftaax hadalka lagu bilow ilaah baan ku dhaartay ma aanu ballantii ma aanu baajinin marka wax dhacay baa jira sababka celiyay baa jira qaala fadalla rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam yowmahu dalika calaa dalika maalintii sidaasuu ku joogay nebigu alayh isalaatu wasalaam uma waqaca fii nafsihi jirwu kalbin taxta fustaatin lana waxaa qalbigiisa marka ku soo dhacay muxuu ahaa jirwu kalbin jirwu waa ilmaha aygaa jirwi la yidhaahaa ilmaha aygaa jirwi la yidhaahaa asagiiru min kulli shay-inna jirwi waa la yidhaahaa laakiin aygi iyo yeydi iyo dulwaagi eh, iyo ilmahoodana gaar ahaan waxaa loo yidhaha jir waa la yidhaahaa eh, saqayr min kulli shayin marka waa la yidhaahaa eh, ilmo ay oo yar oo ku hoos jiray taxta fustaatin lana taxta khaymatin lana khaymad hoosteed ku jiray oo muxuaha buu soo xusuustay nebiga alayh isalaatu wasalaam khaymad duubnayd oo meel taallay hoosteeda ku jiray uu soo xusuustay ayb fa amara bihi amar buu ku bixiye fa ukhrija waa la soo bixiyey ثuma أkhada biyadihi maaءan fanadaxa makaanahu meeshiisii buu rusheeyey meeshii eeguu fadhiyey iyo weliba biyo ku rusheeyey falamaa amsaa laqiyahu jibriilu عalayhi الsalaam markuu galabtii ahayd buu jibriil la kulmay faqaala lahu markaasuu nebigu alayh الsala slam wuxuu ku yidhi qad kunta wacadtanii an talqaani اlbaarixa xalay inaa ii timaad baad iigu ballan qaad qaala ajalhaa walaakinaa laa nadkulu bayta fiihi kalb walaa suura guri ay ku jiro iyo muxuu ahay guri suuradi ku jirto midna ma soo gallo guri suuradiis suuradii darbiga sursuran iyo ama mid daah ku sawiran ha ahaato ama mid muxuu ahay lagu dhejistay darbiga la sudhay hahaato waxay noqotaba ma soo gallo ayib ayga markaa la sheegaya ee malaa'igta celinayaa eyga mubaaxa ma ku jiraa mise kuma jiro ayga mubaaxa ahaaye aynu soo marray iqtinihiisa mubaax u ahaa ma ku jiraa mise waa kaan mubaax aan ahayn keliya weeyaan ma kala qaadin marka xadiidka waxba ma kala qaadin marka aygii in qofku uu haysto laakiin haddana guriga inuu soo galo uu ka celiyo oo meel gaara u sameeyo waa u suuroobi karaysaa inuu guriga intuu soo galo dadka dhex qaado ma aha aygma sida bisadoo kale isagu ayb faأصbaxa rasuulu الlahi salى الlahu عalيه waslm ywmaئidi faamara bqatli اlkilaab xatى inahu amara bqatli kalbi اlxaa'iط الصaغيir xaaidkuna marka beerta weeyaan ayga ayga yaree beerta beeraha dhex joogana dilkiisa waa amray amaa ka weyna isagu waardeynaya beerta waardeynaya ma lama dilaynin laakiin midka yare isagu kolka aan nafci lahayn walow mid beer joogaba haade ala dilayo wa taraka kalba alxaa'iط اlkabiir ayga weyne beerta isaga waa daayey midka naafica weeyaan ayduu amray nebigu alay sala sl marka in la laayo waxay ahayd ayga aan lagu intifaacaynin ee suqyada yaacaysa kuwaasuu nebigu alayhi salaatu wasalaam in la laayo uu amray waa kii xadiidka abi hurayra mi ahayd aynu soo marra ee goortii dambe marka uu ka nahiyey laakiin midka madow midka madow isaga yidhi kaas isaga dila shayطaan weeyaan عن أbي هريرة رضي الله عنه qال qاla رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم lا تدخل الملaaئكaة bytا فيhi تmاثيل وتصاawيr tamaatiil waa jamcu timtaal isagu midka qoran weeyaana dhagax iyo muxuu ahay macadinta iyo khashabka iyo laga sameeyo kaasaa baab timtaal loo yidhaahaa tasaawiirtuna marka iyadoo caam weeyaan baabun laa tadkulu lmalaa'ikatu baytan fiihi suuratu ilaa raqman fii thawb an an an busr bni saciidin can zayd bni khaalidin can abi طalxa zayd bni khaalid aljuhani عن أبي طلحة الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم qاla إن الملaaئكaةa laa تدخل bytا فيhi sورة guri ay suuradi ku jirto ma soo gelayso malaa'igta bu uhi nebigu عalيه السلام qaala bsr bsr بن سعيid baa wuxuu yidhi ثuma اشhتakىa زayd زayd baa jiraday bacdu mar dambe markuu xadiidkaa noo sheegay kadambow zayd bnu khaalid ayuu jiraday Eh, fajinaahu waan u nimid facudnaahu waan soo booqannay faidaa huwa calaa baabihi sitrun fiihi suura isagoo albaabkiisa ay suran tahay muxaa ahay eh, sitaara oo daah oo suuradii ku taallo qaala markaasu wuxuu yidhi eh, busre baa leh faqultu licubaydillaahi alkhawlaani rabibi maymuunata zawji nabiy sala allahu alay wasalam alam yukhbirna zaydun can asuwari ywma alwal isagu zayd inoogama sheekaynin xadiidkii ku saabsanaa suurada ku shee maalintii hore inoogama sheekaynin faqaala cubaydullah cubaydullahi alkhawlaani baa wuxuu yidhi alam tasmachu xiina qaala ilaa raqman fii fawq gacma ku yidhi soo maadan maqal buu yidhi ilaa raqman fii fawq yani muxuu ahaa ilaa suura oo mare ku taalla mooyaane ayb marka cubaydullahi alkhawlaani wuxuu marka u qaatay kaa ee suran kolay ku tahay inuu soo gelayo oo ilaa raqman fii fawq uu leeyahay laakiin axaadiis iman doonta yaa sheegaysa oo inuu midka daaha ahee meel albaab ama muxuu aha ama dariishad iyo suranu isagu inaanu ku jirin ilaa raqman fii thawbika laleeyahay laba siyood laba midkoodun baa lagu fasiraa mid waa sida uu ku fasiraya sheekh alalbani uu ku fasiraya uu leeyahay marada waxaa weeyaan dhulka iyo la dhigtay ama lagu fadhiistay ama lagu seexda ee mumtahanada ah weeyaan midda marfuucadii ma ahe darbi iyo daah iyo laga lalmiya iyada kuma jirto oo iyadana xadiidu caaisha iyo sidaas ay sheegayso ayb inay barkimooyin ka dhigtay qiraanku nebigu alayh salaa slam u gooyey ayb marka gogol lagu lagu joogsanayo iyo muxuaye barkin dhulka la dhigaayay iyo kuwaasu suuradii marka iyadu waa inayna ku jirin oo raqmun fisab inay taa tahay ama waa midki kale ee muxuaye eh, xadiid kale iyadana ay ku timido eh, suurada sidii qiraanku nebigu alayh slam u jeexay oo kale ee suuradii intay kala go'day dambe qaar raacay oo muxuu ahay lugtii lug maalay iyo madaxii oo maalay iyo sidaa u kala go'day oo marka suura kaamila aan isku ahayn waa inuu yahay laakiin suura kaamila oo xayawaan ama muxuu ahay e, shimbiro ama balanbaalis iyo waxyaalaha lagu sawiro ama dad lagu sawiray oo muxuu ahay maraba ha ku taalee maradaasuna ay mid tahay mid marfuuca ay tahay oo daah iyo meel looga dhigay iyo taasi kuma jirto istanhaan kale ficilka nebiga tusin doona o nebigu alay slam xadid soo socota baabu karaahiyati الsitri fiihi الtamaahiil waqaطcuhu wasaa'id can caaishaةa radي allahu canha qaalat dakla calaya rasuulu اllahi salى اllahu عalيه waslm rasuulka ilahi baa isoo galay waqad satartu sahwata lii biqiraamin sahwa bersad bersad aan lahaaba waxaan ku asturay biqiraamin daah baan ku asturay fiihi tamaahiil oo suurooyin lahaa ayb daah suurooyin lahaa yaan bersad muxuaha guriga muxuaha ku taallay ayaan ku daahay falamaa ra'aahu markuu arkay yuhataka uu gooyey wa talawana wajhuhu wejigiisu waa midabaystay waa nebigu alay sla slam ka carooday wa qaala wuxuu yidhi yaa caaisha ashaddu nnaasi cadaaban yowma alqiyaama ashadda nnaasi cadaaban cinda allahi yowma alqiyaama aladiina yudaahuuna bikhalqi اllahi tacaala kuwa isku shabaha ilaah isku shabaho oo eh, sida ilaah baan waxu abuuraynaa yidhaaha kuwaasa ilaahay xaggiisa ugu cadaab kara kuwa isku shabaha eh, ilah isku shabaha ilahay sidiis oo kale inay ilaah baa ilan wax abuuray inay waguna abuuraan oo suuro sameeyaan isku daya kuwaasaa ugu daran hay wuxuu ku yimid feeriya marka xadiidkan kada uu ku yimid waa suuro mara ku taalo suuro mara ku taalla weeyaan marka sida aad ku arkaysaan kutaabta qaarkood ay dhigayaan oo leeyahin waa timhaalka jismiga lehee la qorqoray ee doctor alqaradaawi kitaabkiisa alxalaal walxaraam fi lislam ilaah iyagu waxyaalaha daruureeya uu leeyahay tamaasiisha muxuu ahay miidaanadii iyo la dhiga ee waaweyn ee kuwaas weeyaan qofka qoray uu isla weynaanaya ee sida maalan ninku wuxuu sheegaya intuu timhaal sameeyey oo qurqurxiyo aada u hagaajiyey iyo la hadlay takalam takalam buu kaasoo kale marka oo siduu wux u sawiray iyo siduu wux u naxdiyey iyo intuu u bogo us yidhaaha naftii unbaa ka maqan mooye sidan taasi maxaa ka oo loo sawiri lahaa ma jirto kaasoo kale iyagu ukaas ahe buu leehay laakiin nebigu alayhi salaatu wasalaam maro mara midku yaalla buu sheegaya nebiga alay slam uu goynaya ayib <clears throat> waxa alla wixii suuro oo dhan ba ee kaamil ehba marka waxaa weeyaan waa mamnuuc weeyaan kuwa khalqiga ilaah isku shabaha kuwaasa ugu cadaab daran qaalat caaisha radia allahu canha faqaطacnaaha waan faqaطacnaahu waan goynay waan jeexjeexnay fajacalnaa minhu waxaan ka dhignay wisaadatan aw wisaadatayni barkin ama laba barkimood ayaan ka samnay isagii marka la gooyey yaa wisaado laga dhigay marka xadiidkan kadaa labadii muxuu ahay ra'yiyan sheegayna labadaba laga kala qaato qaar waxay ka fahmeen kolba haddii uu yahay wax dhulka la dhigaayo muxuu ah oo lagu tutumanayo lagu joogsanayo lagu fadhiisanayo suuradu kaamilba ha iska ahaatee inayna mamnuuc ahayn qaarna marka waxay ka fahmeen kolkii la jeexjeexay bay suuradii kala googo-do suuradii kala raacraacday muxuu aha jeexyihii kala raacraacday marka suuro aan kaamil ahayn bay ahayd kolleyba marka suuro kaamila oo maradiina marfuuca ay tahay nebigu waa kaa diiday ee gooyey can caaishata radia allahu canha qaalat qadima rasuulu llahi sala allahu alay slam min safarin waqad satartu calaa baabi durnuukan aniga oo kusaku eh, asturay albaabkaygii muxuu ahay durnuug durnuugna waa nooc dhar eh, suuf ahaayo dhar nooc si gaara ah loo samayn jiro marka isagona suuro lahaa weeyaan fiihi alkhaylu dawaatu alajnixa ay ku sawiran tahay fardo oo baalan leh fa amaranii fanazactuhu waa ay faraya markaasaan dejiyey naga deji markaas waa dejiyey kana waa sida oo kale marka baabun fi tafriqati fi numruqa fiiha tasaawiir waاtikaaduhaa maraafiq numruqa marka waa barkima barkimooyin suurooyin ay ku yaalaan oo laga dhigto mxu waxyaala lagu jiqalaysto can caaishaةa radia allahu canha annaha satarat numruqatan fiiha tasaawiir falamaa ra'aaha rasuulu llahi salى اllahu alay slam qaama cala albaabi albaabku istaagay walam yadkul ma soo gelin facaraftu waan gartay aw فعرفtu عرفtu miy بس عرفtu laba goor mxa wy أو فعرف فعرفت في وجه الكراهة أو فعرفت في وجه الكراهة waxaan wejigiisii baan karaahada ka gartay ama wejigiisii baa karaahiyada laga gartay inuu necbaysanayo yaan wejigiisa ka gartay tiri mise wejigiisa inuu necbaysta laga gartay faqaalat yaa rasuula allah atuubu ila allahi wa ilaa rasuulihi maada adnabtu ilaahi iyo rasuulkiisaan u tooba keenayaaye maxaan dambaabay maxaan bi'iyey faqaala rasuulu llahi sala allahu alay slam maa baalu haadihi numruqa maxay tahay numruqadantada shanigeedu qaalat ishtaraytuhaa laka taqcudu calayha wa tawasaluha adaan kuu soo iibiyey inaad ku fadhiisato ood muxuu ku jeqalaysato faqaala rasuulu llahi sala allahu alay slam ina asxaaba hadihi suura yucadabuun wa yuqaalu lahum axyuu maa khalaqtum kuwa waxyaalaha kada sawiray waa la cadaabay waxaa la dhahayaa nooleeya waxaan aada abuurteen nooleeyo geliya baa la odhanayaa marka mana ma gelin kara ayb cadaabkana laga dayn maayo ilay naf geliyaan uma qaala markaasu wuxuu yidhi ina albayta aladii fiihi suura laa tadulha almalaaik laa tadkulhu lmalaa'ika guriga ay muxuu ahaaye ay ku jir suuradi taallo malaa'igi geli mayso wa fii riwaayatin faأkhadtuhu fajacaltuhu mirfaqatayni wa kaana fakana yartafiqu bihima fi اlbeyt waxaan ka dhigay waan qaaday oo markaasaan waxaan ka dhigay laba eh, barkimooyin yaryar oo lagu jiqilaysto markaasuu nebiga alayh sala ku jiqilaysan jiray ayib marka taas marka waxaa suurooda kolkay jeexday inuu suuradii kala go'do inki hore naftiisa mid lagu fadhiisanayu ahaa mid lagu fadhiisanayu ahaaye ma ahayn mid muxuha daaha ma ahayn numruqu ahaa ayb marka kolkay suuradu kaamil ahaydna waa diiday nebiga alayh salaatu wasalaam inuu gurigiiba soo galo walow ay tidhi inaad ku fadhiisataan kuugu sameeyey markaas mxuu goortii dambe ee la kala gooyeyna waa soo galay marka ra'yigii hore ee xadiidkii qiraanka odhanayay nebigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu goortii dambe u ogolaaday kolkii laba wisaada ama hal wisaada laga dhigay maxaa suuradii baa kala go'day oo suuradii baa kala raacracday jeexyaa kala raacday taasaad moodaa inuu saxiix yahay oo suuradu marka hadday kaamil tahay xataa mxua mare la guglanaya hadday tahay ama barkin lagu fadhiisanaya ay mamnuuc tahay baabu cadaabi اlmusawiriina ywma alqiyaama can saciid bni abilxasan wa aku xasan اlbasri xasan albasri walaalkii weeyaan ayaa saciid la odhanaya ayb saciid ibnu kaysaan wey xasan albasri aabihii waa kaysaan ayb qaala jaءa rajulu ilى bni cabaasin radi allahu canهuma faqaal inii rajulu usawiru hadihi suwar ayb faaftinii fiiha waxaan ahay nin suurooyinkan kada sawiro oo maciishadiisuba sawirla ahayd walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh